بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة fasalkan wuxuu kaga waramayaa sheekhu alqasm bayn الزawjaat marka alqasmu qaafka waa la kordhabayaa siinkana waa la reebaya ya waay haddaa siinka la kor dhabo wuxuu noqonayaa dhaarta alqasam qaafkiisa inkaday ka horama wuxuu noqonayaa dhaar bay noqonaysaa alyamiin haddaa qaafka la hoos dhabo sinkana la reebana oo la yidhaahdo alqismu wuxuu noqonaya iyadana annasiib qofka qeybtiisii iyo nasiibkiisii buu noqonaya marka halkan waa alqasmu qasmiguna waxaa loogala jeedaa alcadlu bayna الزawjaat nin kale zawjo wax ka badan ayaa waxaa la rabaa inuu u cadaalad sameeyo cadaaladii waxa weeyaan alcadlu bayna الزawjaat kaasuu noqonaya marka in zawjaadkii cadaalad loo sameeyo oo cadaaladdaasi laga simo xukunka ay leedahay iyo qaabkay noqonayso iyo wixii axkaame la xidhiidha ayuu naga warramay marka wuxu uhi sheekhu raximah ullah watasbiyatu fi lqasmi in qeybtii laga simo bayna azawjaati zawjaadka dhexdooda waajibatun waajib weeyaan walaa yadkhulu ninku u geli maayo calaa gayri lmaqsuumi lahaa tii lahayd qeybtaasi mid aan ahayn u geli maayo ligayri xaajatin baahi la-aan wa idaa araada markuu doono asafara safar markuu doonana aqraca baynahunna wuu qori tuuri doonaa wa kharaja bilatii tii ayuu la bixi doonaa takhruju laha alqurcatu qurcadu iyo qorituurku markaasi wuu soo baxay ama qorituurku uu soo baxay waidaa tazawaja jadiidat mid cusub markuu guursado khasahaa wuxuu ku gaar yeeli doonaa bisabci layaalin toddoba habeen buu ku gaar yeeli doonaa in kaanat hadday tahay bikran bikra hadday tahay wabihalaatin saddex buu ku gaar yeeli doonaa habeen in kaanat hayiban hadday hayib tahay gorob ama carban ay tahay waidaa khaafa markuu ka boqdo nushuusa almar'ati gabadha cisyaankeeda wacadahaa waa wacdiyi doonaa waa waani doonaa fain abat hadday diiddo ila nushuusa cisyaanka mooyaane hajarahaa waa ka hijroon doonaa fain aqaamat calayhi nushuuska haddii ay sii daa-imto ay kusii sugnaato hajarahaa waa ka tegi doonaayo wa darabahaa waa edbin doonaa wayasqudu binushuusi nushuuska waxaa kudha ku dhici doona qasmuhaa qeybteeda ku dhici doonaa iyo wanafaqatuhaa masruufkeeda ku dhici doona waay horta xukunkiibuu inoo sheegay in zawjaadkii cadaalad loo sameeyo xukunkeedu muxuu noqonaya wataswiyatu fi lqasmi cadaalad in dumarkii loo sameeyo oo cadaaladii laga simo bayna zawjaati waajibatun ka xukunka halka kuu sheegay inay waajibta buu halkaa ku tilmaamay ilahay wuxuu yihi wain fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan fain khiftum anlaa tacdiluu haddaad ka baqatiin inaydaan dumarkii u cadaalad samaynin midun ku kaaftooma marka cadaaladin waajibta ayadda qur-anka ina tusinaysa waxaa kale ina tusinayna waajibta rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay man kaana lahu imra'ataan famaala ilaa ixdaahumaa ninka laba dumara leh ee midkood u iisha tii kalena iskaga taga maalinta qiyaamaha waxa imana wuxuu imanaya waa shiquhu maail isagoo dhinaciisuna uu laalaado ayaa uu imanaya marka inuu dembi ku dhacay oo ciqaab uu ku mutaysanayo haddii uu cadaaladii ka tago bayna zawjaat ayay kutusinaysa marka waxaa laga laga simayaa waxa weeyaan mabiidkii hoyashadii waa laga sameeyey waxaa kale laga sameeyey masruufkii maxabada iyada wixii qalbiga ku tacalluqa maya iyada taas iyadu waa ibni aadamku awoodu ma laha qofka maalintii shaqeeya habeenkiiba asal u ah qofka habeenkii shaqeeyana maalintiiba asal ah micneed waxa weeyaan habeenka iyo maalinta keebaa asalahoo mabiidka kusoo xasilaya in waxa la rabaa mabiidka waa hooyashadii mabiidku ma habeenkii masama maalinta keebaa asala ka kale tabac buu noqonayaa yani maalin iyo habeen weeyaan inta badan dadku maalintii ba shaqeeyaan marka qofka maalintii shaqeeya habeenkiiba asal u ah maalintiina tabac ba wata qofka waxa weeyaan isagoo habeenkii shaqeeyana ee maalintii aan shaqaynin maalintiiba asala inuu guriga maalinta yimaado weeyaan oo mabiidki wuxuu noqonayaa maalintii buu noqonaya habeenkiina tabac buu noqonaya wuu raacaya marka markuu leeya walaa yadkulu calaa gayri lmaqsuumi laha ligayri اlxaajati dumarkii guryaha kale gurigaa maanta uu leeyahay ee qeybta qeybta ule mooyaane ee loo hoydo guriga kale ma tegayaa wuxuu leey maya geli maayo laakiin waa habeenkii waa asalka xagga asalka wey maalintuu maalintu wuu geli karaa wuu soo mari karaa wuu soo booqon karaa garanaysa way u banaanta maanta laakiin habeenkii habeenkii mar haddina habeenkii baa asala mabidka habeenkii baa asal u ah waa ka maalintii isagu shaqaynayay qofka isagu habeenkii shaqaynayan maxaa asal u ah maalintii marka habeenka asalka ah mabidka inuu gabadhii qaybtaa lahayd maahe mid kale inuu gurigeedii uu tagaa ma banaana ligayri xaajati xaaja la-aan xaajadu maxay noqonaysaa waa qofkii xanuunsanaya oo kale maalan dabeetna ay noqotay inuu guriga u tago suu ama dhakhtar u geeyo amaba uusoo xaalka usoo ogaado ama gurigiiba wax ka dhaceen dab iyo wax la mid a amaba daadadbaa meeshii soo galay markaasaa loo sheegay xaajadaa wuu iman karaya laakiin wixii xaajo aan ahayn maya ligayri xaajati inuu iska soo mara un may maalintii maxaa u daliila inuu guryaha kala soo mari karo rasuulku salى اllahu alayhi waali wasalam guryaha dumarka waa soo mari jiray guriga gabadha soo mari jiray waa salaami jiray haddana ta kale haddana ta kale ilaa uu ku dambeeyo gurigu ku hoyanaya caawa gurigii caawa u hoyanaya markaa ayuu habeenimadii uu tegay laakiin guryaha kalena waa soo waa soo mari jiray waa soo salaamay marka waa saas marka markuu le walaa yadkulu cala lmaqsuum lahaa marka asalka tabacaan sheegnayba yuu ku kala tacaluqa la xidhiidha walaa yadkulu zawjku u geli maayo calaa gayri almaqsuumi laha tii qeybta lahay mid aan ahayn ligayri xaajatin baahi la-aan ugu geli maayo waidaa araada markuu doono asafara safar markuu doonona aqraca baynahuna wuu qori tuuri doonaa wa kharaja bilati tii ayuu la bixi doonaa takhruju laha alqurcatu qurcadu usoo baxayso tay qurcadu usoo baxdo ayuu la baxaya waidaa araada safara safar markuu doono aqraca baynahuna uu qori tuuri doonaa safar buu baxaya dumarkii mid ka mid in raacdin wuu doonaya ya dumarkii mid ka mid in raacdin wuu doonaya wuxuu noqonaya wuu qori tuuraya marka tuu qorigeedu soo baxo ayaa markaasi raacaysa wa kharaja bilatii tii ayuu la bixi doonaa takhruju laha qurcatu qurcadu markaasi usoo baxdo ayuu la bixi doonaa waay rasuulkuna caynkaasuu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam sida caaisha werisay radi allahu canha rasuulku marku doono inuu safar u baxo dumarkiisa qaar ka mid a ah ay raacaan aqraca baynahunna uu qori tuur jiray fa ayatuhunna kharaja sahmuhaa si sahmigeedu uu soo baxo kharaja bihaa waa raacay ala baxay waay marka saasay dee cadaaladda masaa ku jirta lakiin hadday hadday dhacdo maalan inuu dumarkii qaar ka mid ah baahaya leeyihin maa way xanuusanaysaaba deetna waxay noqotay inuu kaxeeyo dhakhtarka geeyo safar markaa noqon masd waa loo qori tuuray qofkan imanka safarka la gelisa ee uu kaxaynaya ee raacaysaa waa qof xaaje iyo baahi markaas u saaxiiba waidaa tazawaja markuu guursado jadiidatan gabadh cusub markuu guursado khasahaa wuxuu ku gaar yeeli doonaa bisabci layaalin toddoba habeen buu ku gaari yeeli doonaa in kaanat bikran bikra hadday tahay wa bihalaain saddex buu ku gaari yeeli doonaa in kaana sayiban sayib hadday tahay nin baa guursaday waxa uu guursaday markaasi isaga oo xaas leh ayuu gabadh cusub soo guursaday gabadha cusubuu soo guursaday hadday bikra tahay toddoba habeen bay leedahay hadday hayib tahayna saddex habeen bay leedahay wa anas bn malik radi allahu canhu wuxu uhi min aلsunati ida taزawaja الrajulu اlbikra calى الhayibi aqaama cindahaa sabcan sunnada waxaa ka mid a hadduu gabadh uu soo guursado bikra ah inan ah oo guur aan u horreynin wuxuu la joogayaa toddoba maalmood buu la joogi doonaa haddii ay waxa weeyaan hayib ay tahayna saddex cisho ayuu la joogi doonaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markii uu musalamo u guursaday gorob bay ahayd marka ayaa waxa uu la joogay saddex cisho markaase waxa uu ku yidhi in shiti sabactu laki haddaad doonta toddoban kaaga dhigi doonaa wain sabactu laki sabactu linisaa'i dumarkayga kale markaa ayaan igana toddoba uga dhigaya weyn marka halkaa waxay inooga caddaaday gabadh xaas isagoo leh hadduu xaas kale soo guursado xaasaa kale hadday bikre tahay toddoba maalmood toddoba habeen bee le ku gaar yeelay sababtuna waxa weeyaan gabadhan cusubi waxay dareemaysaa cidlo marka cidladii waa in laga saaraa inta ugu badana qofka cidlo kaga bixi karaan waa toddobadaa cisho weeyaan toddobasula joogto oo gabadhan bikradiihii iyadoo rag ay la soo mucaamalatina ma jiro waxa weeyaan way qalooneysaa marka qaladii baa la rabaa in laga saaro oo lala joogo laakiin gabadhan kale iyada waxaa laga yaabaa inay qaladeedu yartay iyo cabsi iyo waxshadeedu markaas saddex cisha iyadana ay leedahay saasaa lagu qeymi intaas waa alqasm bayn azawjaat halkan wuxuu ka warramaya waxaanu yadhaa nushuuska oo maxaa tay nushuuska waxa weeyaan waa qofka oo xaqii lagu lahaa gabadha oo kale maalan xaqii ninkuu ku lahaa mancida oo diida oo caasida ayal xaqi uu ku lahaa ay diidaysaa nushuusku kama yimaado keliya uun dumarka raggana waa ka yimaada markaa nushuusku wuxuu noqonaya marka ragga uu ka yimaado xaqii gabadhu ninkay ku lahayd oo uu bixin waayo ilaan xuquuq baa jirta laisku leeyahay ruuxdu markaa xaq baa lagu leeyahay oo ninkuu ku leeyahy ninkana xaq baa lagu leeyahy oo ruuxa dumarkay ku leedahay gabadha xaq bay ku leedahay ninkii ninkuna gabadha xaq buu ku leeyahy qof kastaana qofka kale waxaa laga doonaya xaqiisi inuu bixiyo oo uu gudo baa la doonaya haddii xuquuqda bayn الزawjaat qof waliba xaqa lagu leeyahay haddii uu sideeda u bixiyo oo ninku xuquuqda gabadhu ay ku leedahay uu la yimaado gabadhuna xuquuqooda ninkuu ku leeyahay uu la yimaado ya waxay noqonaya dad si wanagsan wada nool bay noqonaya oo mawadada iyo raxmadda ilahay qur-aan ku sheegay yaa soo xasilay soo saama ilahay muxuu yidhi wajacala baynakum mawadatan wa raxmatan mawaddadii raxmaddii baa imanaysa laakiin haddii xuquuqdii meesha ay ka baxdo oo ninku xaqii gabadha ku laheed uu bixin waayo gabadhuna xaqi ninkuu ku lahaa iyaduna ay bixin weydo gudi weydo mawadadii iyo naxariis bay ka baxaysaa meesha ya dadku marka way isdilayaan oo ninkii gabadha way sahaysanayaan soomaalida waxay yidhaahdeen nin iyo naagti colna maaha nabadna maaha colna maaha oo dee waa kuwa wada jooga nabadna maaha waa kuwana sadana islaynaya laakiin sax maaha oo dee nabad bay ku wada noolyihin maaha colaad ma jirto colaadda mesha waa laga saaray waxayna kaga baxaysaa un inta aynu sheegay qof walba xaq buu leeyahay xaqiis waa in la siiya ka kale waa inuu iska ilaaliyo xaqii lagu lahaa inuu bixin waayo oo u manciyo u diido taa waa inu iska ilaaliyo markaas wixii sax noqonaya hagaagay haddii kale waa la iska hor imanaya oo dee noloshu way adkaanaysaa way xumaanaysaa waay haddaba wuxu uhi sheekhu waydaa khaafa markuu zawjki uu ka boqdo nushuuza almar'ati gabadha cisyaankeedii nushuuska waxaynu bixinaynaa de waa xaqii gabadha lagu lahaa oo ay diiddo ay mancido amaba ninkaba ay caasido ninkuna la mid buu noqonaya isaguna oo oh, de waa xaqii gabadhay ku lahayd buu diidaya isaguna mancinaya aanu gudaynin oonu bixinaynin markaa haddii nushuuskaasi uu ka muuqdo oo uu soo baxo oo uu arko calaamaadkeedii markaasaa laga raba markaa inuu arrimaha la yimaado waxay noqonaysaa nushuuska oo kale af soomaali haddaynu isnaa dee duuditaan ubuu noqonaya gabadho duda markaa duuditaanku wuxuu mar haddii guriga ka tagtaaba mar guriga haddii ka tagtada iyadoo waa inoo sheegi doono nushuuska waxa ku dhacaa qeybtii ay lahayd iyo iyo masruufku labaduba ku dhacay marna gurigeyda jooday dudaysaayo lama hadlayso wadaadkii waxa weeyaan waxba u qaban mayso wixii faraba qaadanba maysoba waa ka hor imanasaaba waa kasoo horjeedaa nusuuska waxyaabaha kale culimadu ku micneeyaan ama ay ku tusaaleeyaan waxaa ka mid a ah. iyadoo albaabka ka fureydaba albaabka ka fur kama furasaba ka xidhaata waa nushuus iyuunu noqonaya ninku nushuuskiisusana muxuu noqonaya masruufkii gabadha ay kulahayd u siinba waayaba ilan maalin kasta masruuf bay ku leedahay isaan arki doona insha allah masruufka ay ku lahayd buu siinba waayaya ama hadalku ku xumeynaya hadal adag buu ka odhanaya hadal adag ama hadal xun ama cayb uu caayaya waa iyadana waa ka mid wey iyadana waay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee dumarka waa in la waanina waa inoo sheega rasuulka wuxu uhi waidaa khaafa nushuuza almar'ati wacadahaa waa waaninaya marka markuu nushuuskaasi u arko inay gabadhi ninkii caasiyaysa markuu arko oo aynay ogolaanayn oo xaqii lagu lahaa ay mancinayso ay diidayso iska iska korraysiinayso waxaa darajooyin baa la maraya darajooyinkaasina ayadda qur-aanku ilaahay noogu sheegay wاllaati takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi اlmadaajici wadribuuhunna fain aطacnakum falaa tabquu calayhina sabiila darajooyinka aayadda qoranka inoo sheegtay marka ugu horse maxaa ugu horeeya in la waaniyo oo ilaahay la xusuusiyo o ilaahay ka baqla idhaahdo oo nusuustii ku timid cisyaanka zawjka zawjka oo la caasiyo qofka ciqaabku ku mutaysanay la xusuusiyo marka waa laga qofka marka la wacdiye la waaniyo inuu inuu soo noqdaa laga yaabo maaha in lagu qayliyown qofka haddaad u yeedhid soo fursato tidhahdid aad waanisid ood wax u sheegtid oo wuxuu qaladkan uu ku jiro aad u bayaamisid o u caddaysid si wanaagsanna bilatii axsan si wanaagsanna aad ugu caddaysid qofku waxa laga yaaba inuu waantoobu qaato haddii hadalka aad ku adkaysid ama adigoo waaninayaba lafteediiba si si aan habboonin ugu sheega waxle qofkin waxba kaa qaadanba waay ilahay baa wuxuu yihi fircawn markuu la hadlayey nabiy llaahi muuse iyo nabiy llaahi haaruun inay u tagaan ninkii fircawn la odhan jiray oo madaxadka weli mid ilahnimana sheegtay ilahay baa wuxuu ku uhi faquulaa lahu qawla layina lacalahu yatadakaru aw yaksha qawla layinan qowl layina ku dhah lacalahu yatadakar oo yaksha marka qofka marka loo yeedho ee lasoo fadhiisiiye ee si wanaagsan wax lagu sheegay ee hadalka loo hagaajiyo wuu ku dhegeysanaya uu kaa qaadanaya midda kalena axwaal baa jirta xaaladu qofku uu cadhaysan yahayee uu kacsan yahayba lalama hadlo haddaad usii sheegtid waxa laga yaaba inuu sii kasii meelo kale uu sii galaa laga yaaba laakiin xaaladdu degan yahayba si fiican loogu sheegaya dasna wax laga inu qaato marka wacadaha wacdigii waxba u tariba waayo darajada labaad maxay noqonaysaa hajaarahaa fi lmadaajic hajaarahaa waa ka hijroonaya ilahay wuxu hajiruhuna fi lmadaajic meelihii meelihii la wada jiibsanay baa laga tegaya hajrigu waa fi lmadaajici kalaamka maha gabadhii miyuu ka aamusaya maya gabadhu ninkan ka aamusmayso wadahadalku waa joogaya lakin waxaa lagu kala tegaya madaajicid makaan jiifkii hadalkii inaan lagu kala tegaynin maxaa u daliila rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay laba qof oo muslimiinihi inaynay saddex cisho wax ka fara badan inaynay kala maqnaanin saddex cisho wax ka fara badan inaanu ka aamusnaan marka iyaguna waa laba qof muslimiino weeyaan marka inay saddexdaa cisho wax ka badan ay kala aamusnaadaan u qofku qofka la hadli waayaa sax maaha marka fahjuruuhuna wahjuruuhuna fi lmadaajici hajirka waa kaas wey kaasina waxba uu tari waaye oo kaa sheekhu nagu in aqaamat calayhi waa nushuuskii hadday sii wadato hajarahaa wa darabahaa darbi buu raacinaya darbi baa imanaya marka darbigu waa darbu ta'diib edbin weeyaan waa la edbinaya edbintu ma aha qofkii in nabar loo geysto ya ul yar iyo waxbaa loo qaadanaya usha cadayga maarata cadayga cadayga waa ka iyo waxa lamidka laakin shardi baa ku xidhan shardigu xidhan muxuu yahay shardi ku xidhan waxa weeye darbigaa ta'diibkiihii waa in aanu keensanaynin dhib ka fara badan taas waa qodob qodobka labaadna qofku waa inaan dhibaato una u keenaynin sida dhaawic oo kale laf la jabiyo oo kale ama nabar ku dhaco oo kale waa inaanu keenayn hadduu labadaba keensanayo sax noqon maayo waay xaggan imika aynu tilmaamayna ahayd waxa weeyaan in aanu dhibaato keenayn haddii gabadhi markaa qofku is idhahdo edbi oo kale ee usha yar uu soo qaato wada maaha waxaas iska ilaali haddii iyaduna ay dagaalamayso oo deetna marka labada qof ay dagaalamaan mushkilda halkaa ka imanayso oo dee dhaawaciy waxay u keensanayo lama lama sameynayo way wax faa'iida ma keenayo edbintu waxay keentaa faa laga rabaa inay keento marka qofka la darbinaya darbi ta'diibku wuxuu keensanayaa faa'iida laga rabaa marka iminka faa'ido ma yeelanayo faaida laga yeelan waa qofku waxaanuu joogo inu ka hadha la doonay kama kahadhitaankiis kama dhaafbe wax ka weyn baa ka yimid waata lislaayiba marka darbigaa ta'diibkiihi markuu xaaladdaasoo kale yahay ma shaqaynayo ma shaqaynayo saddexda arrimoodba haddii hagaagi waayaan wacdiga waxba tari waayo hajirga waxba tari waayo oo darbigii ta'diibka ahaa waxba tari waayo xilligaa waxaa imanaysaa fabcaثuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriida iصlaaxا yuwafiq اllahu baynahumaa marka islaax baa la gelay oo gabadhu waxay ka cabanaysaa de la rabaa in la ogaado ninkun wuxuu ka cabanaya la ogaanaya dabeetna waa la isku keenaya haddii labada xakam ee xaakimku uu dirayo haddii waxa weeyaan ay u arkaan in labadii qof laisku hagaajiyo laisku hayana waa la isku hayn doonaa waa la heshiisiin doonaa haddii la arka inaanay waxa weeyaan aanay wada joogi karayninna waa la kala kaxayn doonaa saasay noqonaysa maaha uun markay xaaladdu adkaato dee dumarka markay soo yimaadaan soo waa la celiyaa un waa la celiya waa fiican tahay lakin horta sulix waa in laga rido oo gabadha horta la ogaado waxay ka cabanaysaa ninkii waxay ka cabanaysaa marka hadda waa in laga lagala hadlo ninki nink saas oo kale wuxuu ninku ka cabanaya waa lagala hadlo waay kaasi waa nushuuskii ruuxa dumarka ahayd maxay yimid nushuuska ninka dee soo ma ninku hadduusan nushuus la yimaado nushuusk muxuu ahaa ya waa xaqii isaguna lagu lahaa oo ka gaabiya dee soo ma xuquuqda maxaa ka mid a lagu leeyahay masaariifti soo maha iyo de hadal wanaagsan inuu kala dhamo wacaashiruuhuna bilmacruuf labada qof macruufii kuwada noolaanaya waay isagana haddii arrintan kasoo nushuuskaasi hadduu kasoo daahiro ka yimaado oo laga arko gabadha maxay samaynaysaa halkan waxay ku leedahay iyadu hal arrinu saddexda arrimood halkaa lagu sheegay mid bay leedahay iyadu maay waa maxay ka koowaad waa wacdiga wacdigiisa waa leeda ilaahay ka boqo ya xaq aan kugu leenahay hanaga dayicin ilahay bay xusuusinaysaa wada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi fataqu llaha fi nisa fataqu llaha fi nnisaa ilahay dumarka ka baqo fainakum fainakum akhadtumuuhuna biamaan illah wastaxlaltum furuujahuna bikalimat illah marka kaasay xusuusinaysa waay rag badani masaarifta way dayacaan hadda soo maogid oo waxa weeyaan reerkii waxbaba siinba maayo taa waxaa kaba sii daranba ninku waxa weeyaane hadduu xata dee shaqa la-aan haddii ku dhaci lahayd waxbuu soo waayi laha waxbuu bay hadlay laakiin wuu shaqeynaya jaad buu cunaya wixiiba jaad buu siisanaya gemigeediiba reerka waxba siinba maayoba qofku haddii uu gabadha horta masruufku waa waajib markuu guursanayo hadduu shardi ka dhigo u yidhaahdo anuu wax masruufo kuma siinayo iminka wa ogow oo shardigaa uu ku xidho shardigaas ma shaqeynaya maya ma shaqeynaya waayo ilahay baa ku waajibay nikaaxu waxyaabaha uu waa keensanaya bay ka mid tahay masaariftu meherkii baa ka mid masruufku baa ka mid wada dhaqankii baa ka mida oo labada qof xalaal isku noqonayaba ka mid oo waxa badan ba yaaba soo xasilaya marka inuu masruufkii shardi ka dhigo inuuna waxa weeyaan bixinaynin shardigaas ma asaxayo shardigana inaynu soo sheegnay in kala garan maayo ee shuruuda caqdiga dhexdiisa la dhigto mid baatili mid faasida oo aan shaqaynaynin iyo mid saxa ah labaduba u qaybsamaa marka ashuruudu fi nikax ba kaa la dhahaa ashuruudu fi nikax shuruudu nikax maaha waa ashuruudu fi nikax in hore tilmaanana waan waan moodayay soo ma ya waay mar baynu sheegi doona insha allah wuxuu yihi sheekhu waidaa khaafa nushuuza lmarati wacadahaa waa wacdiyaya marka iyaduna maxay nidhi isageena way wacdiyeysa wacdiga ad waxbu ku qaadan waay war isaga laftiisu hajirigii imanaya maya madarbigii imanaya maya waxay samaynaysaa xaakimka iyada xaakimka uga jaray maxkamaday tegeysaa ninkii xaqii uu lahaa xaqi ay lahayd ee uu ka dayacay ee uu siin waayey buu u sheeganaysaa xaakimka uga jaray marka xaakimka markaad u sheegaya in xuquuqda bixiyo hadduu u arko in la edbiyey xaakimka laftiisu wuu edbinaya muxuu ka edbinayaa in xidho u xidhayaa ma garata marka iyad wadiga wacdiga maxaa ugu xiga xaakimka tigitaankiisa wuxu uhi sheekhu fain abad hadday diiday ila nushuusa nushuuska mooyaane waa hajaraha waa waa ka hijroon doonaa wuxuu ka tegi doonaa makaanjiifkii fain aqaamat calayhi nushuuskii hadday ku sugnaato hajarahaa waa ka tegi doona waa darabaha waana darbin doona marka darbigu iyo hajrigu waa darajadii saddexaad umu noqonayaa oo wacdiga uga horeeya hajrigii iyo haddana iyo ku xiga hajrigii waxaa kusii xiga darbigii wayasqudu binushuuzi nushuuska waxaa ku dhici doona qasmuhaa qeybteedii ay lahayd ee dumarka loo qeybinayo wa nafaqatuha masaarifteedii masaarifteedi waa ka dhacaysa masruufku waxay ku yeelanaysaa markay gabadho ay tahay mid zawjkeedii adeecsan haddii zawjka inay adeecsanayn nafaqo yeelan mayso masruufkuu ka dhacay waa marka qof waliba waa inuu qofka kale xaqiisii u ilaaliyo si ay arrimuhu u hagaagsanaadaan saas kusoo ururaysaa faslun wاlkhulcu khulcigu jaa-izu calىa ciwadi macluumi halkan wuxuu inooga tilmaamayaa alkhulc khulcigu luqatan waa annazcu waa siibitaanka khalaca ay nazaca khalaca thawbahu ay nazaca thawbahu maradiisi buu iska bixiyey wey marka khulcigu waxa weeyaan waa kala tag ninkii iyo gabadhii inay kala tagaan kuna kala tagaan calىa ciwadin maqsuudin ciwad maqsuuda ciwad macnaa waxa weeyaan waxbaa ciwad yani maal bay bixinaysaa wey gabadhu oo ay isku furanaysa oo zawjka uu yeelanayo la siinayo marka gabadhiba ninkii iska furaysa bay noqonaysaa waxaanay u celinaysaa oo ay siinaysaa xoolihii uu meherka u siiyey bay u celinaysaa marka ciwadkaas bedel bay bixinaysaa adduun bay bixinaysaa adduunka ay bixinaysaana waxaa qaadanaya oo la siinayaa zawjkii si gabadh u furo waay o fain iftum ilahay fain khiftum an laa yuqiima xuduud allahi falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi waxay isku furatay markaa weyaan markaa ya nafteedu furanaysa khulic baa la dhahdaa markaa kaas ninkii bay iskaga tagtay faskina waa la dhahdaa ahlucilmiga qaar ka mid faskina way ku sheegeen waay markaa marka ay jirto gabadhii ninkii dee in wada noolaanshihii gabadha ninkii ay la noolaan kari weydo ay ku adkaato khulciga waa leedahay inay ninka iska fasakhado maalkii adduunkii uu meherka u siiyey in u celiso oo adduunka isku furato saay ku kala tagaan waktiga rasuulkana alayhi salatu slam way dhacday rasuulkuna waa xukumay calayhi salaatu wasalaam thaabit ibnu qays gabadhiisii ayaa ku xukumay wuxuu ku yidhi markii ay tidhi laa akrahu eh, calaa diinin ninkan waxa weeyaan laa akrahu calayhi fi khuluqin walaa diinin dhaqan iyo diintoona ninkan kuma kuma inkirsaniyo oo kuma nacayo walaakinii akrahu lkufra fi lislaam marka la dhaqankii dee xaqiisii bay ka baqatay inay gudi wado deetna halkaa dembi kaga yimaado deetan rasulku wuxu ku yhi alayhi الsalaatu wasalaam atarudiina calayhi xadiiqatahu beertii ku sii muu celinaysa beer buu markaa meherusi se tihi ha rasulku wuxuu ku yhi ninka war adiguna aqbal beherka oo muxuu ahaa beerta oo sii daa buu ku yidhi gabadha markaa firaaqa ku yimaada calaa ciwad ciwad la siinaya ninkii oo gabadhu ay bixinaysa firaaq ay kala taga ku yimaado khulci baa la ydhahdaa marka khulcigu wuxuu ka yimaadaa min jihati zawja xagga zawjadu ka yimaadaa zawjaduna adduun bay isku furataa oo ninka ay siisaa ma garata haddii meherkii aanu siinina meherkii uu markaa ay ku lahayd bay u daynaysaa saasay kaga tegaysaa kaa khulci baa la dhahdaa laakiin hadduu alaaqu xagga ninka ka yimaado furitaanku ama kala tago hadduu ka yimaado agga ninka haduu ka yimaado oo ninku gabadhi uu furo ibtidaaan waxaa la yidhahdaa kaasi alaaq baa la yhahdaa marka waxay ku kala duwan yahin halkaas alaaquna waa min jihati الrajul khulciguna waxa u ka yimaadaa min jihati الzawja zawjaduna khulciga waxay bixinaysaa ciwad ciwadkuna waa maxay waa maal ay isku furanayso maalkuna waa wixii la siiyey weeyaan waxa la siiyey muxuu noqonaya maharki wixii meher aan ahayn la siiyey ka warran wixii meher aan ahayna la siiy hibu noqdaa inta badan qofka waa loo hibeeyaa un hibadana laguma noqdo hibadana laguma noqo wاlkhulcu khulcigu jaa waa bannaan yahay calىa ciwadin macluumin ciwad macluuma ah ayuu ku bannaan yahay ku asaxaya wa tamliku bihi اlmarأatu gabadhan waxay ku hananaysaa khulcigaasi nafsaha nafteeda ay ku hananaysaa walaa rajcata lahu calayha rajca ninkii ugu sugnaaday ma jirto gabadhi ilaa binikaaxin jadiid nikaax cusub mooyaane wayajuuzu اlkhulcu khulcigu waa banaanaanaya fi اuhri uhriga dhexdiisa waa ku banaanaanaya manaa waa ku asaxaya wafil xayd xaydka dhexdiisana waa ku asaxaya walaa yalxaqu lmukhtalica gabadhii khulcatay haleeli maayo aalaaqu alaaqu ka daba tegi maayo haleeli maayo xukunkii kulcigu inoo sheegay hadda kulciga waan isla garanay soo ma kulcigu muxuu yahay furitaanka dalbata ya a furitaanka dalbanaysaa de wax bixinaysaa un adduunkii soo ma waay xukunkiisi waa jaa calىa ciwadi macluumi ciwad majhuula ka war horta ciwad macluuma ayay isku furtay waxaad tidhi mslimka xadiiskaasoo kale nagu yaalla beertaad ayaan isku furtay beertaa qaadaadu waa beertii meherka loo siiyo kale ama gabadhii boqol garaamo dahabu siiyeyo waxay tii boqolkaagii garaamo dahabkaa iska hayso waa macluum soo maarti waxaa adduunka ciwadka isku furanaysaa ama ciwadka ninka ay siinaysa ay isku fasakhaysaa ee ninkii kaga tegaysaa wuxuu noqonayaa ciwad macluum marka wuxuu leey ciwadka macluumkaan de yan khaalactuki ciwadkaasuu sheegay maxaa soo hadhay macluum marki maaa maxaa ku baxay majhuul soo ma ciwad majhuula ka war ciwad majhuula haddii la sheego khulcigu waa asaxaya laakiin waxay ku khulcanaysaa bimahri lmili mahrumilku kulcanaysa maala wa waxay tidhi xoolahayga adhigayga wax ka midaan ah ku siiyey ku khulacday bay tihi waa majhuul lama garanayo soo ma intuu adhigu yahay lama garanayo haddii geel iyo geel inti lama gara adul lod inti lama garanayo ad xoolaheedii haddii xoola tirahaan xoolahii lama garan wuxuu yahay isna waa ogolaaday horta khulcigu waa saxaya lakin maxay ku khulcanaysaa mehrulmithli waxay bixin doontaa wixii la siinayay ninka waa kan waa majhuul wey macluum maaha lene waxay bixinaysaa maay waxay ku khulcanaysaa mahrulmili mahrumilk muu noqonaya marka mahrumiligu muxuu yaa sheegaya ila mahrumilka horeyna soo tilmaana ya mas adu a hay sheeg a a wa a a a sax wey in yarba kaa dhiman lakin intaa ad sheegto waa sax in baa dhiman lakin inta la dhiman hay istaag dhinaca dhinaca aabbaha a yaa horeynaya a a a a xagga hooyada leegi haddana ah. haddii labadaas labadaasba la waayana dumarka kale ajnabiga ayaa loo eegaya iyadana ay sifooyinka ay leedahay oo kale leh sax wey marka jihada aabuhun buu ka tegay ina kaas intii kale u saxay waa intaas hormarinkaasay markaa ku qulcanayso wاlkhulcu khulcigu jaa-izu calىa ciwadi macluumi ciwad macluuma ayaa uu ku banaan yahay oo uu ku asaxaya waag macluum waana garanay majhuulkii khulcigu kuma asaxay u ku asaxaya laakiin maxaa la bixinaya lwix majhuul bu ahaa marka hore mahrul wa tamliku bilmaratu gabadha waa ku hananaysaa khulcigii nafsaha nafteeda ku hananaysaayo waa kan kuu sheegaya yacni waxa weeyaan gabadhu ayadaa nafteedii markaa hanatay markaa khulcatay oo rajca ma leh ninku gabadhi ma soceshan karo rajco rajcan baan dalaaq ka daba tegayaana ma jiro oo dalaaq ninku gabadhi marka waxa weyaan dalqad dalaqad inta ciddad ku jirto kale dee dalaqaad raacin maayo oo ka daba geyn maayo marka nafteedii ayay haanatay oo zawjku haba yaraatay wax awood uu ku leeyahay ma jirto khulcigeeduna waa dalaaq baa-ina baa-inay noqonaysaayo ninkii soo cisasho uu ku leeyahay ma jirto walaa rajcata lahu calayha waa ka halkaan kugu sheegay waxay nafteeda uhanatay mulkigii iyada marka waxa weya isagu wax awood kuley ma jirto walaa rajcata lahu calayha wax rajaca oo ugu sugnaadayna ma jiro ilaa binikaaxin jadiid nikaax jadiida mooyaane baabkii ciddada markayn gaadhna si fican u caddayn doonaa halkan insha allah waxa weeyaan dalaaqa waxaa loo qaybiyaa rajci iyo waxaa loo qaybiyaa baa-in baa loo qaybiya alaaq rajci iyo alaaq baa-ina marka kan wuxuu noqonayaa uun waa baa weeyaan baa waxaa loo qayba baa-in iyo baa-in suqra loo qaybay haddayn doona wan qadimaynaaba insha allah hadhowna wan arki doonaa ya alaaqa ninku hadduu gabadha uu furo dalqad hadduu furo ama laba dalqadood uu furo inta ay ciddada ku jirto dalaqada rijci baa la dhahdaa alaaqeedu waa rajci inta ciddada ay ku jirto wuu soo ceshan karaa waan ku soo ceshaday hadduu idhaahdo oo cismadiisi dib ugu soo celiyo waa sax wey gabadhu ma diidi kartaa maya mar haddii ciddadaba ku jirto inta ciddada ku jirta haddii uu soo ceshado ya taasay sax ku tahy iyadana raalli ahansheeda lama shardiyo dalqad ama laba dalqadood soo ma waay gabadha hadduu dalqad saddexaad u furo oo saddexaad dalaqaadka saddexdahaba ay dhammaadaan gabadha waxaa dhahdaa dalaaqeedaas baa-in baa la dhahdaa waana baa-ina kubraa baa-ina kubraa waxa loogu bixiyey ninka xalaal u noqon maysa xataa tankixa zawjan hayrahu ma soo ceshan karo xalaal iskuma aha ilaa nin kale ay guursato oo ninkaa kale ay saarkaan oo ninkaa kale ay kala tagaan ama u ka dhinto dabeetana ciddadii ay ka tirsato markay ciddada ka dhamaatay ninkaa ugu soo noqon kartaa lakin inta ka horeysa maya waay haddii uu gabadhi dalqad eh, dalaaq rajciiso maynaan sheegin dalaq rajciiso maynaan sheegin muxuu ahaa dalqad ama laba dalqadood inta eh, inta ay ciddada ku jirto muxuu xaq u leeyahay su-aal ba ka soo baxaysa halkaas soo ma su-aasha ka soo baxaysa waa maxay ya ciddadii dhamaysatay iyado ciddadii isagoo aan sooba ceshin ba ciddadii dhamaysatayba way cidda baxda menunu soo ceshan muxuu samaynaya baa-ina baa la odhanaya iyadan laakiin baa-ina suqra baa iyada la dhahdaa baa-ina kubra maha gabadha iyadu ciddada haddii ciddadii ay dhamaysato dalqad buu furay ciddadii dhamaysatay ama dalqadii labaad buu furay ciddadii dhamaysatay muu soo ceshanin baa-inay ka noqonaysaa gabadha khulcatay ee ninkii adduunkii uu lahaa u celisay ee adduunka ku khulcatayna iyadana waxaa noqonaya alaq wuxuu noqonaya alaaqeedu baa-in buu noqonaya lakin waa baa-in suqra baa la ohanaya baa-in suqra maxaa logu bixiyey halkii ku odhan laha waan ku soo ceshaday unbaa meesha ka baxday dabeetana waxay ugu soo noqonaysaa un nikax jadiida nikax cusub waxay u baahan tahay nikax cusub iyo meher cusub bimacnaa caqdi cusub iyo meher cusub bay u bahantay waa in meher loo magacaaba waa in ninkan de meherka waa ka qaatay khulcigii marka waa inu meher u magacaaba caqdi cusub waa in la ridaa weligii waa in weligii gabadha uu bixiya weligeedi loo baahanaya marka waa gabadh ajnabi kaa weeyaan sida gabadha ajnabiga kaa uu guursanayey u doonayay ee weligu uu bixinayay ee caqdiga lala imanayay ee meherkana loogu magacaabayey oo loo siinayay ayaa halkana saasay noqonaysa ayaduna marka baa-ina suqra saas lagu bixiy way usoo noqon way isku soo noqon karaan waa isku banaayin isku soo noqdaan laakiin waxay kusoo noqonaysaa uun nikaax iyo ama caqdi iyo mahar jadiid kusoo noqonaysa waa intaas weyaan ma fahamteen kana waxa noqonaya baa-ina suquraaba kaana la yhaha waa intaas marka markuu le walaa rajcata lahu calayha ila binikaaxin jidin walaa rajcata lahu calayha rajac markaasi ugu sugnaaday gabadha dusheedii ma jiro ilaa binikaaxin nikaax mooyaane nikaaxaasoo jadiidin cusub nikaax cusub iyo caqdigii iyo mahar mahar iyo caqdi cusub markaas ay ugu soo noqonaysa wayajuuzu lkhulcu fi uhri khulcigu markaas waa ku banaanaanayaa uhrigii inay gabadha ku khulcato iyo wa fi lxayd xaydka dhexdiisiiba walaa yalxaqu haleeli maayo almukhtalica gabadhi khulcatay aalaaqu a kadaba tegi maayo haleeli maayo waay wuu inoo keeni insha allahu gabadha markaa alaaq fur furniinka waxaa loo qeybayaa alaaq suniya iyo alaaq bidciya loo qeybiya waxaa loo qeybayaa alaaq suniya iyo alaaq bidciya alaaqa sunigi waxa weeyaan waa in gabadha la furo iyada oo daahira duhrigana aan logu waa aahir uhrigaana iskumay arkin maxaa ku baxay iminka laba qeyd ba alka nagu xidhan soo maha darsigeena soo socdo insha allah ayuu noqonaya laba qeyd baa ku jira soo maha gabadha waa daahirtay qeydka labaadna duhriga waa inaan aan loogu tegin soo maha waay labada qeyd mid ka mid a ah haddaal waa talaaq badci buu noqonaya labada qeyd muxuuha koowaad waa inaad daahirtay dahriga maxaa ka so horjeeda maxaa ka so horjeeda waa in xaaidati soo ma gabadhi oo xaaido haddaa la furo alaaqaasi bidci baa la odhanaya yani wa xaaraan bidci xaran ba lagola jeeda waay qeydka labaad u kaalay qeydka labaadna muxuu ahaa sheekhow adiga ay qeydka labaad sheeg adiga adiga adiga de adan kula hadla a qeydka labaad sheeg ha ya labada qeyd la sheeg labada wa sheg hadda waay laba qeyd ma shegna ma ya maxaa tiri waad garan weyda soo ma ay waad sii jeeda fadal fadal ay sax wey marka kowaad waynu sheegnay oo waa iyadoo daahira la furaya iyadoo aahir aan ahayn iyadoo xaaida mar hadday xaa'ido tahay alaaqaas bidc baa la ohanaya qeydka labaadna uhrigaa waa inaan lagu tegin uhrigaa hadday ninkii gabadhi isku arkeen iyadana la furi maayo gabadhii ya waxay noqonayaa haddaa la furo alaaqaasi bidci buu noqonaya yani waa xaaraam wey haddaba khulcigu kaa male alaaq bidci alaaq suni midna male muxuu noqonayaa marka gabadhi way banaanta iyadoo aahira iyo iyadoo xaaida iyadoo aahira uhrigaa loogu tegey iyo iyadon logu intaba waa isku mid weeyaan way banaantay markaa gabadha khulcatay dalaaqeedu ma suni ba mase waa bidic midna ma habad ohanaysa waayo sheekhu wuxuuna odhan doonaa waxaa loo qaybinaya waxaa loo qaybiyaa mid sunniya oo sunadii waafaqsan bimacnaa shareecadii iyo mid khilaafay oo bidciya iyo mid labada midnaba aan lagu sifeynaynin midna laguma sifeynayo markaa gabadha khulcatay iyo gabadha ayisada inoo sheegi doona iyo kuwaas iyaga alaaqooda sunana laguma sifeeyo binana laguma sifeyo marka way banaan tahay in la furo iyada oo xaa ah iyo iyada oo waxa weeyaan daahira labadaba way banaantah markaas wa yujuuzu lkhulcu fi tuhur wa fi xaydi halkaas kugu sheegay walaa yalxaqu lmukhtalica gabadha khulcatay ka tegi maayo oo haleeli maayo aalaaqu furni ka tegi maayo waxa banaan ninku markuu gabadhii uu furo dalqad inuu inuu u yimaado dalqad labaad baan ku furay kaa labaadna u dhacaya haddana mar saddexaad bu kuso noqdo wuxuu ku yidhi mi saddexaadna waan ku furay kaa saddexaadna u dhacaya laakiin gabadhi khulacatay way khulacatay xoolihiisina way u celisay ya wuu u yimid wuxu waaban ku furayba waaban ku furay ka warran ka warran furnin ka tegaa ma jiro ilaaguna kama daba tago licaanku waxaasoo dhan kama daba tago waayo gabadhii waxay ka noqotay baa-in ajnabi bay ka noqotayba gabadh aanad qabin haddaad ku tirada waan ku furay ka war ya mabaad guursan ba ama maba ba waan ku furay dad m soconaysa waa saasoo kale halkana haddaba ya halkaaynu ku dayno wsala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin